الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحاكب الله بين آيات الصدن يلبو إلى آيات أفرتن يأفر سورة الحزاب درسي نودن بيي وحال الله ذي حاسسك النبي قبله النبي حاسسك سآيو gabadhii xumaan la timaada cadaabka waa loo laalaabay allana way la fududahay inuu cadaabka idiin laalaabo oo qiimadii waad ka baxaysaan waman yaqnut gabadhii adeecda oo minkuna idinka idinka mid lilaahi warasuuli watacmal camal fasha saalixan camal wanaagsan nutihaa waan siinaynaa ajrahaa maratayni laba jeer wactadnaa lahaa waxaan u diyaarinaynaa risqan kariima yaa nisaaa nabiyi nabiga xaasaskiisiiyo lastunna ma tihidin ka axadin qof oo min annisaai haweenka ka qof oo kale ma tihidin haweenka ka waad ka saraysaan waa goorma in itaqaytuna haddaadan la ka baqdaan ood nabiga waddadiisa martaan falaa takhdacna ha dabcinina bilqowli hadalka oo fa yadmaca aladii uu damco fii qalbihi qalbigiisa maradun jiri iyo ku jirto waqulna dhaha qowlan qowl macruufan oo wanaagsan ku allah wuxuu leeyahay gabdhihii gabdhihii nabigow haweenka lamid ma tihiin markaad mutaqiin tihiin ood alla caabudaan ood nabiga ku xidhan tihiin haweenka waad ka saraysaan marka markaad hadalka ha dabcininoo haddii nin ragii idinla hadlo hadalka ha u dabcininoo yar hadal yar kaftan iyo qosol iyo waxaa raacinina hadal xoog leh oo ruux isu soo jeeda oo kale ah ku ay faasiqnimo ku jirto hadalkaa dabcinina layidhi laakiin hadal wanaagsan dhaha oo aan dadka cararsiinayn marka laleeyahay hadalkaa dabcinina dadka aflagaadeeyo oo caaya lama leh hadal dee caqligalaho wax laga garto ku qawla laakiin hadal dabcsan gabdhihii hore ee jaahiliga ahaa markii raggu la hadlo yar qosol yar iyo hadal hoosoosihi iyo ishay ku xadaan iyo waxaasay kula dhaqmi jireen sidaa ma aha sidaa ha yeelina hadda waktigeenan xaadirka gabdhaha xijaaban min nin xuni damci maayo waa la huba gabdhaha xijaaban nin kasta oo xun oy ag maraani ma damcayo laakiin gabdhaha aan xijaabnayn dad badan baa u hanqaltaagi marka waa sidaasoo kale wey yaa nisaaa anabiyi nabiga haweenkiisiiyo lastunna ma tihidin ka axadin qof oo kale ma tihidinoo min anisaai haweenka ka mid a ah, in itaqaytunna allah hadaad ka baqdaan wey falaa takhdacna ha dabcinina bilqowli hadalka hadal yar hoosahoo jileec ku jiro yaa laydinka fahmin oo fa yadmaca aladii kii uu damco fii qalbihi qalbigiisa maradun jirka ay ku jirto kii qalbigoo jirka kaga jirtay oo faasiqnimo iyo munaafiqnimo qalbigiisu wuu soo jiidan hadalka dabacsan wa qulna dhaha qowlan qowl macruufan oo wanaagsan oo hadalaan aflagaadiya cay midna ahayn caadi ah wax laga fahmi kara walaa tabarajna ha bambixina tabarujajaahiliyati jaahiliga bambixiisii oo kale alulaa hore waaqibna salaata salaadana ooga waatiina zakaata zakadana bixiya waadicna allaha allana adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca muxuu alla sidaa u leeyahay oo nadaafada iyo gurigiinoo daaimtaaniyo inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa liyudhiba inuu ka tegsiiyo cankum xaggiina arisa qurunka iyo dhaqan ahlbeyti iyo ahlbeyti qoyskii nabigo wayudahirakum idin dahiro tadhiiran dahiritaan oo wax cay iyo wasak iyo ceeb midna idin soo gelin guryihiina ku sugnaada layidhi meeshaa waxaa ku jirta xaaje xaaje la-aanteed ha uga bixina haddaydaan muraad aynu idinka bixin gurigiina iska dhex joogi gabadhu waa inay sayidad noqotaa loo khidmeeyo ma aha inay ragga ka hooseeyaan bani aadamnimada iyo islaamnimada sayidad loo khidmayn wey masaarifteeda ninkaa loo saaray iyadoo caruurteedaasay tarbiyaysano gurigaasay ilaalinaysa laakiin dee hadday xaaja timaado waa inay baxaan way baxayaan sidii jaahiligii horena ha u banbixina tabaruska jaahiligii waxaa weeye intay garbasaarta qaadaan bay madaxa saari markaasi xagga dambe ka intay madaxa saa u saara ku xidh maayaan xagga dambe ka marka wejigoodii iyo dhuuntoodii iyo gacmihii iyo eh, ilaa la intii yacni muuqaal baa ka muuqanaya sidaa ha yeelina marka jaahiliyada uulada ah, waa teebaa adu hadallo badan bay kala yihiin jaahiligii idinka idinka horeeyey unbuu macnuhu noqon qolyaa waxay waa intii nuux iyo aadam udhexaysay waa intii nuux iyo ibraahim udhexaysay waa intii sidaa udhexaysay intaasoo dhan waa hadal badni waxaa tidhaa jaahiligii hore marka la leeyahay jaahili dambe ma jira wixii idinka idinka horeeye jaahiliga ahaa haweenkoodu siday ahaayeen ha noqonina oo soo bambixina bambixidiina waan sheegnayo intay marada madaxa u saaraan xagga dambe ka lalmiyaan iyo jidhkoodii oo dhan iyo waxaasoo dhan iska wada bannaan sidaa ha yeelina allah wuxuu sidaa u leeyahay salaad iyo zakada salaadu waa cibaado alla u gaar ah oon lala wadaagin zakaduna waa ixsaanka bani aadamka loo samafalo wey allana adeecaya rasuulkiisaoo ka amar qaata allah wuxuu sidaa u leeyahay qurunka inuu idinka baabaeyo aalubeytkiiyo oo idin dahiro oo wax ceeb iyo wasaq midna idin soo gelin aalubeytku marka meeshan waxaa muuqataa haweenka nabigu waa aalubeyt aalubeyti rasuulilaah wey laakiin aalubeytka la yaqaano ee ani khumuska lahaa zakaduna ka xaaraam ahayd waa wixii muslima o ree bani cabdimualiba wixii muslima oo ree bani cabdimualiba marka waxaa si gaar ah haddana u sheeganaa cali binu abi aalib iyo faadimo iyo xasan iyo xuseen yaa si gaar u sheegan ahlu caba baa la yidhaha caruurteena aanu wada yeedhno aanu wada yeedhno cali iyo faaduma iyo labadii wiil buu yidhi markaasuu maradii hooyey haadaa aalu beyti buu si gaara iyagu u sheegan laakiin aalu beytku waa qaraabadii nabiga markii reer cabdimudalib wixii muslimiina xasan iyo xuseen iyo faadumo iyo calina si gaaray u sheegan yihiin aalubeytnimada si gaaray uga sheegan haweenka nabiguna marka aalubeytka ka mid yihiin hadalka ma joogo allah wuxuu leeyahay waqarna ku sugnaada gabdhihiio fii buyuutikuna guryihiina inaad xaajo uga baxdaan mooye walaa tabarajna ha bambixina tabarujljaahiliyati jaahiliga bambixiisii oo kale alulaa ee hore sida gabdhihii hore jaahiliga ha u bixi jireen ha u bixin idinkoo qaawan oo dhinac dhan qaawan waaqibna salaata salaadana ooga waa cibaado alla u gaara salaadu oo wax danahoo naftu leedahay ayna soo gelayn waatina zakaata zakadan bixiya waa ixsaanka bani aadamka loo samafalayo waadicna allaha allana adeeca warasuulahu rasuulkiisa adeeca marka marka la leeyahay salaada tukada oo zakada bixiya waa dhicna allah wa rasuulahu waa caam salaada iyo zakadu way soo hosgelayaan adicna allah wa rasuulahu kulli way soo hosgelayaan min cadfi alcaam cala alkhaas waxay yidhaahdeen way inamaa yuriidu llahu alla wuxuu sidaa u leeyahay oo is-astura u leeyahay wuxuu alla rabaa liyiriba inuu ka tagsiiyo cankum xaggiina ka baabi'iyo arijsa qurunka iyo wasakda ahlbeyt iyo ahlbeyt qoyskii nabigo wayuahirakum idin dahiro tathiiran dahiritaan oo wax dembi ah iyo wax wasakha iyo wax hadalxumo ah midna idin soo gelin wadkurna xusa xifdiya maakii yutlaa lagu aqriyi fii buyuutikuna guryihiina oo min aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa ka mid a iyo walxikmati cilmiga naafica xadiidkii nabiga weyn in allaha alle kaana wuxuu ahaaday latiifan waxaa gurigiina lagu aqriyo udkurnida waxaa laga wadaa xusuusnaada oo fahma oo ku camalfala xifdiya oo korka ka qabta wey aayadihii alle iyo xikmadii nabiga xadiidkii nabiga kulli xifdiya marka nabigu xikmadaha ku jirta inuu haween badan guursado waxaa kamid a macalimiintiibaa badanay oo haweenkiiba waxaa loo rabaa macalimiin u gaara yaa loo rabaa ilaahay kuwan nabiga la jooga yuu uga dhigay macalimiin xikmadda ku jirtay ka mid tahay wadkurna xusuusnaada oo xusa oo aqriya maakii yutlaa lagu aqriyi fii buyuutikum guryihiinna wadkurna aqriya oo xusuusnaada maakii yutlaa lagu aqriyi fii buyuutikumna guryihiinna oo min aayaatillahi ilaahi aadiisa waalxikmati xikmad ah in allaha alle kaana wuxuu ahaaday latiifan kii dhimriye khabiiran oo xog ogaala xigmadu waa xadiidka nabiga wey ina almuslimiina ragga muslimiinta ah iyo walmuslimaati gabdhaha muslimaadka ah walmuminiina ragga muminiinta walmuminaati gabdhaha muminaadka ah iyo walqaanitiina dadka adeeca alle iyo walqaanitaati gabdhaha adeeca wasaadiqiina kuwa runta sheegaha ah iyo wasaadiqaati gabdhaha runta sheega wasaabiriina kuwa sabra oo dhibaatada u sabra iyo diinta iyo wasaabiraati gabdhaha alla u khushuucoon kibir iyo waxba ku jirin iyolkhaashicaati gabdhaha khushuucsan walmutasadiqiina kuwa sadaqaysta oo ragga ah walmutasadiqaati kuwa sadaqaysta oo dumarka ah wasaa'imiina kuwa sooman oo sooma oo ragga ah wasaa'imaati kuwa soomoo gabdhaha ah walxaafidiina kuwa ilaaliya furuujahum farkiyaalkooda oo ragga ah walxaafidaati kuwa ilaaliya oo haweenka ah. xusa acadallaahu alla wuxuu u diyaargareeyey lahum dadkaa makfiratan dembidhaafiyo wa jran ajri cadiiman oweyn waa toban sifo nabigaa waxay ku yidhaahdeen umu salama waxay tihi yaa rasuul allah ragga unbaa la sheegaa oo qur-aanka lagu sheegaay annaga miyaa nala sheegaynin goormaa nala sheegi ilaa inta badan hadalku halhaysku raggu ku aadan yahay tobankan sifaa la sheegay oo gabdhuhii ka mid yihiin marka guud ahaan isku daro wixii ragga lagu sheego haweenkuna way amran yihiin haduu cibaado iyo daaco yahay haweenkuna way amran yihiin marka muslimiin iyo muslimku iyo iimaanka iyo islaamku luqa ahaan waa kala laba oo iimaanku luqa ahaan waa qalbiga oo laga rumeeyo wax laga rumeeyo islaamkuna waa xubnaha oo laga shaqeeyo oo laga cibaadaysta wey waa luqada markii la yidhaha laakiin way islaazimiyo iimaanku markuu qalbiga galo xubnaha shaqaynaya islaamnimada ah waa iimaanka midhihiisii wey iimaanku marka wuxuu ku ziyaadaa bilislaami buu ku ziyaadaa marka ma kala maarmaan labadooda waa luqada waa laba sifo oo fiican qaanit iyo qaanitaad waa dadka adeeco oo amarka qaata iyo nahyiga qaato oo adeeca rag iyo dumarba kuwa runta sheega oo beenta iska ilaaliyo diintooda ka run sheega oo sheekadooda ka run sheega oo waxaa weeye hogaansan kuwa sabra dhibaatada u sabra diinta ku sabra ee khayrka alla seeye ku shukriya waa kuwa saabiriintu inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab khaashiciin iyo khaashacad waa kuwa aan kibirka lahayn khushuucda waxaa la yidhaha luq ahaan markii la yidhaha waa si yar damacsano waa inaadan si kibiraho madaxtaagaho isqaadqaad ah waa inaanu ruuxu ahayn oo bilmatan markuu wardiyayo waa inuu sidaasoo kale yahay oon haleelaha daimanaynin qur-aankiisa akrisanayo mutasadiqiin iyo mutasadiqaad waa dadka sadaqada bixiya saa'imiin iyo saa'imaad walxaafidiina furuujahum walxaafidaat walxaafidiina furuujahum mafcuulkii baa la sheegay alxaafidiina mafcuulkii walxaafidaati mafcuulkii waa laga gooyey kaa horaa laga kaaftamay wadaakiriina allaha mafcuulkii waa la sheegay wadaakiraatina waa laga gooyey addaakiraatina allah wey marka cibaadadan oo dhan way iswada daba taalla dadkii sidaa yeela oo sabriga iyo khushuucda iyo mutasadi waxaanoo dhan waxay soo hosgelayaan islaamkii imaannimaday soo geli inta dambe sideedda dambe islaamnimadii iimaankay soo wada hosgelayaan sideedda dambeba intaasay soo hosgelayaan waa islaamnimadii oo farac yeelata marka waxaad ka qaadataa meeshaan allah ajriga weyn cidda uu siinayo ee u dambi dhaafayo waa kuwe intaa ku dhaqmo wey taa ogow meel kale ajri ka raadin ina almuslimiina ragga muslimiinta ah, iyo walmuslimaati gabdhaha muslimaadka ah wlmuminiina ragga muminiinta ah wlmuminaati gabdhaha muminaadka ah wlqaanitiina ragga adeeca wlqaanitaati gabdhaha adeeca wasaadiqiina kuwa runta sheega oo ragga ah iyo wasaadiqaati kuwa runta sheega oo haweenka ah wasaabiriina kuwa sabra iyo wasaabiraati kuwa sabra oo haweenka ah oo dhibaatada u sabro diinta ku sabra walkhaashiciina kuwa khushuucsan oon kibiraaniga ahayn walkhaashacaati kuwa والمتصدقين كوا صدقية رجعة والمتصدقات كوا دمر كوا صدقية والصائمين كوا الصومة والصوم كود ذاله والصائمات قبلها الصومة والحافظين كوا إلى الفروجهم حمانتي وسخط كي العلية والحافظات قبلها إلى العلية والذاكرين الله الله كوا حصة كثيرا إن بدن يوذاكريات كوا حصة عد الله الله وحود ياري لهم يجا مغفرة دمداف وأجل الأجل عليما وين وحين نري سيدة الصفاء كله islaanimada iyo iimaankay soo wada hoosgalayaan kulligood islaamnimada nooc ka mida wey wamaa kaana uma sugna umana banaana limuminin qof mumina ah oo nin ah walaa muminatin gabadh muminada idaa qada allaahu alla markuu xukumo iyo warasuulu rasuulkiisu amran amar markay xukumaan an yakuuna inuu ahaado uma qumana lahum yaga alkhiyaratu doorashadu min amrihim iyaga amarkooda ah waman yacsi illaaha alla qofka caasiya warasuulahu rasuulkiisa caasiya faqad dalla wuu lumay dalaalan lumid mubiinan oo cad buu lumid ayaddu waxay ku timid zayd binu xaarisata binu shuraxbiil alkalabi oo xibigii nabiga ahaayoo la joogi jiro nabigu xoreeyey yuu gabadhii zaynabo bintu jaxshi ahayd ee nabiga eedadii dhashay yuu yidhi waan ku dooni buu i waan ogaan bay tihi wiilkaasaan kuu rabaa buui markaasay tihi ma iga daabay tiri wiilka aayadana marka dulsha laga saaray markaasay tiri waan soo tashan adu sidiibay wiilkii gabadhii ku guursatay marka si guud waxaa weeye qof mumin ah rag iyo dumar wuxuu dooni ha ahaadee xukunka alla hadduu dusha ka fuulo khiyaar male xukunkaa unbay marayaan meeshu mar midda kale meesha waxaa ka muuqanaysaa kafaaada waxaa la yidhaha ama gayaanka waxaa la yidhaha waxaa weeye waa diin ma aha nasab iyo dhalasho ma aha waa diin nasab iyo dhalasho midna ma aha gabadha zaynabi waa gabadh reer qureysheeda nabiga eedadiina way dhashay waana gabadh reer qureysheeda ninka loo guurinayo carabba ha ahaadee waa nin adoonnimo soo martay oo lakala gatoo la xoreeyey wey oo aab inkastoo aabihii qoyskoodii u yimaadeen meesha miqdaad bidu aswad wuxuu qabay dubaaca bint zubayr oo nabiga inadeerta ahayd yuu qabay nin addoonnimo soo martay buu ahaa bilaal bin rabax alxabashi cabdiraxmaan bin coof azuhri walaashii buu qabay marka nasabka ma aha guurku nasab kuma tacaluqo guurku waa diin wey haduu qofku diin yahay nabigu wuxuu yidhi ninkii idin yimaadoo diintiisa iyo dhaqankiisa ka raalli noqotaan u guuriya buui nabigu caleyh isalaatu wasalaam marka wax nasab la yidhaha ma jiro oo gayaanka ah laakiin imaamu shaafici iyo iyagu imaamu shaafici wuxuu aada u rajaxaa inuu inuu nasabka laftiisa loo qiildayo imaam shaafici hadday isagu meel sar ka dhashay waa reer cabdimunaaf reer mudalib bin cabdimunaaf wey hooyadiina waa reer cabdimudalib imaam shaafici marka waa nin carab iska dhal ah marka isagu xaggaasi u badan yahay <laughs> wamaa kaana uma sugna limuminin qof muminahoo nin ah walaa muminatin gabadh muminada idaa qada alla markuu xukumo iyo warasuuluhu rasuulkiisu amran markay xukumaan sida gabadhan zaynabo oo kale layidhi wiilka zayd binu xaarisata ah ha lagu guuriyo an yakuuna inuu usugnaado uma sugna lahum iyaga alkhiyaratu doorashada oo min amrihim iyaga maamulkooda ah. wixii la amree dusha laga saaro waa inay yeelaan waman yacsi alla qofkii caasiya wa warasuulahu rasuulkiisa caasiyana faqad dalla wuu lumay dalaalan mubiinan oo cad oo geed loogu soo duman qofka caasiga maxaa soo gelaya xukun alle markuu ku dul saaran yahay markaa diidood ku gacan saydho gabadhaa marka xukunkaasaa la duldhigay xaaladeedu waxay ku dambaysayna waad arki doonaa wadkur xus baa nabiga lagu yidhi id wakti taquulu aad ku tidhi liladii kii ancama allaahu alla u nicmeeyey caleyhi dushiisa oo islaam uu ka dhigay waancamta caleyhi adna aad u nicmaysood xoraysay amsig hayso caleyka dushaada zawjaka xaaskaaga ku hayso calaa cismatika wataqilaaha alla ka baqo gabadhan hafurin nabiga waxaa lagu tukfi waad qarinaysa fii nafsika naftaada maa shay allaahu alla mubdihii u daahirin doono wataksha naasa dadkana waad ka baqaysay wallaahu alla axaqu mudan an takshaa inaad ka baqdo alla mudan inaad ka baqdo aayaddu waxay ahayd gabadhii zaynabo bintu jaxshi zayd binu xaarisata wuu guursadoo gurigaa loo geeyey way isfahmi waayeen marka gabadhiio xataa inuu la hadlo way u suroobi wey mararka qaarkood way ku hadal kululaatay markaasuu nabiga u sheegay oo wuxuu ihi saas hadda ee haysata markaasuu nabigu yidhi fure waxa nabigu uu qarinayo ee alla soo daahirin doono muxuu ahaa allah baa u sheegay inay xaaskiisa tahay oo markuu zayd furo inuu guursan doono alla u sheegay marka wuxuu ka yaabay hadduu de ka furo intuu ka furay buu guursaday baa la dhihi lahaa qolyaha si kale u fasirayo mulxidiinta iyo munaafiqiinta waxay dhaheen wuxuu qarinaya gabadhu jeclaaday bay dhaheenoo qalbigiisa ku jirtay marka jacaylka gabadhu jecel yahay buu qarinayay waa been waxba kama jiraan wey wuxuu nabigu qarinayay allah baa u sheegay inay xaaskiisa noqonayso marka dee isagoo alla sidaa u sheegay inuu haddana oo kollayba guursan doono wafuur inuu yidhaahdo way ku adkayd nabiga calayh salaatu wasalaam waid waqti balxus baa layidhi taquulu aada ku tidhi liladii kii ancama allaahu alla uu u nicmeeyey dushiisa islaam ka dhigay wa ancamta calayhi adiguna aad u nicmaysood xoraysay amsig hayso alayka dushaada waxaad ku haysaa zawjaka xaaskaaga isku dulhay wataqilaaha alla ka baq watukfii waxaad qarinaysay fii nafsika naftaada maa shay allaahu alla mubdiihi uu daahirin doono oo inaad guursan doonto oo ay xaaskaaga tahay ah watakhshanaasa dadkaad ka baqaysayo haddaad ninka intu aad ka furto aada guursato dee dadkaad ka baqaysay wallaahu alla axaqu ka mudan an tagshaw inaad ka baqdo falamaa qadaa markuu ka oofsaday zaydun zayd minhaa gabadha xaggeeda wadaran zawajnaakaha waan kuu guurinay maxaan kuugu guurinay likay laa yakuuna si uuna u ahaanin cala lmuminiina muminiinta dusheeda xarajun cidhiiri fii aswaaji adciyaahi wiilasha sheegta xaasaskooda hadday guursadaan idaa qadow markay ka oofsadaan minhuna wadaran muraadkooda ka oofsadaan wa kaana amrullaahi amarka alle wuxuu ahday mafcuulankii la samay amarka alle la samayn waxaa ka mid a inaad gabadhan zaynaba guursatay markuu zayd u yimid ee uu hayse yidhi waan furi gabadhii yidhi markuu zayd ka xiisa dhacay waa kuu guurinaa guurkaa zaynabaan waa guurka ugu qiimo badan allah baa subxaanau wa tacaala u guuriyey fawqa sabc samaawaat baa looga guuriyey nabiga caleyh salaatu wasalaam warsidaha u kala warsideeyaana wuxuu ah malaku jibriil buu ahaa marka guurka ugu wanaagsan wey caaishai waxaa ku faani jiray iyo zaynaba zaynaba waxay tidhi idinka dadkiinaa idin guuriya ani allah baa i guuriyey bay tidhi caaishana waxay tidhi aniga intaa anoo meliku jibriil mare igu wado intuu nabiga ii keenay yidhi waxaaskaagiiho nabigaa loogu keenay manam ahaan waxaaskaagiiho wax bikaarahu guursadayna caaishaa jirta way isu jireen labadaa gabdhood marka allah wuxuu leeyahay markuu zayd ka oofsaday muraadkiisaoo ka xiisa dhacay yaan kuu guurinay waxaa ujeeddaduna waxay tahay muminiintu wiilashii sheegan jiray gabdhihii ay fureen hadday guursadaan si ayn u noqon oo loogu cebayn in la dhihin wiilkiisa gabadhiisi uu gursaday aan loo dhihin waa masale sharci oo meesha soo gashay allah wuxuu leeyahay falamaa qadaa markuu ka gutay zaydu zayd minhaa gabadhii zaynabo ahayd wadaran xaajadii markuu ka gutay zawajnaakaha waan kuu guurinay maxaan kuugu guurinay likee laa yakuuna si u ahaanin cala muminiina muminiinta tuteeda xarajun cidhiidhi fii aswaaji adciyaaihim wiilasha sheegta xaasaskooda haday guursadaan idaa qado wiilashu markay ka ofsadaan minuna gabdhaha wadaran xaajadii ka ofsadaan wakaana wuxuu ahday amrullaahi amarka alle mafcuulankii la samaynayo oo inaad guursato zaynaba maa kaana ma ah cala nebiyi nebiga dushiisa min xarajin wax dhib ah fii maa shay faradallaahu alle uu u xalaaleeyey lahu nabiga sunnat allaahi waa alla dhaqankiisii fi ladiina kuwii kula dhaqmi jiray khalow tegey wakaana wuxuu ahday amrullaahi amarka alle qadaran xugun maqduudan oo la xukumay buu noqday meesha waxaa weye wax dhibaatoo nabiga saar waxay tilmaamaysay dad baa waxay yidhaaheen ninkanu haweenku aada u guursadaa guursadaabay guur badan yahay yahuud oo kale iyo dacayadaasay soo dhigayaan waa loogu horeeye baa layidhi guurbadnida bilmatel nabiyulaahi sulaymaan oo kale boqol gabdhood oo xaasaskiisa ah iyo saddex boqol oo gabdhood oo suriyo abuu haystay daawud intaa in leeg buu haystay marka waa loogu horreeye guurbadnida waa loogu horreeye guur badniduna xaq bay ahaydoo maslaxo weyn bay inaga inoo ahayd guurbadnidu wey maa kaana ma ahanin cala nabiyi nabiga dushiisa min xarajin wax dhib ah fiimaa shay dhib kama saara faradallaahu alla u xalaaleeyey lahu nabiga muxuuna dhib uga saaray sunnat allah waa ilaahay wadadiisii fi ladiina kuwii uu kula dhaqmay khalow tegay min qabl hore oo ambiyadii horeba sidanubay u guur badnayd wa kaana amrullaahi amarka alla wuxuu ahaaday qadaran xukun maqduuran oo la xukumay rusushaasu waa ka gaadhsiinayey risaalaatilaahi ilaahay risaalooyinkiisa dadka gaadhsiinayey wayakshawnahu ka baqayey walaa yakshawna aan ka baqaynin axadan axad ila allah alla mooye wakafaa billaah allabaa ku filan xasiiban xisaabiya ahaan ambiyadaa la sheegay ee nebi maxamed wadadooda u maray ee kaba haween badnaa waa kuwa risaalada alle ka soo gaadhsiinayey waa kuwa alle ka baqayen cid kale ka baqaynin marka nabiy llahi maxamed waxaa lagu calooladkaysiin alla mooye cid kale ha ka baqin marka nabigu dee kama babaqaynin xogay bani aadamnimadu keentay marmar inuu hadalka ka waabtaa suuragal ahay waxaan allahi kama baqaynin allahbaa xitaabi ahaan ku filan cid waliba waxay samaysa allahubaa xisaabina marka nabiyulaahi maxamed wadadaasuu maray wey rususha khalow min qablu tegay aladiina kuwa yubaliquuna gaadhsiinayay risaalaatilaahi alla risaalaadihiisa dadka gaadhsiinaya wayakhshawnahu alla ka baqayay walaa yakhshawna aan ka baqaynin axadan qofna ila allah alla mooyaane wakafaa bilaahi allah baa ku filan xasiiban xisaabiya ahaan siduu alla waxu xisaabiyo cud xisaabin kartaa ma jirto maa kaana muxamadun muxamed ma aha abaa axadin qof aabihii ma ah oo min rijaalikum raggiina ka mid a walaakin kaana wuxuu aday rasuulallaahi buu aday rasuul alle wakhaatama nabiyiina ambiyada kii ugu dambeeyey buu noqday wa kaana allaahu allana bikulli shayin shay la arka kulliga caliimankiyo ayaddu waxay tilmaamaysay alla ninkii muxamed ahaa xusaadii iyo ku xumaa baa yidhi wiilkiisii zayd ahaa yuu gabadhiisii guursaday baa layidhi markaasaa nebi maxamed ninuu aabba u yahay ma jooge marka caruur buu lahaayo wiilashii way dhinteen ee waxa weeye nin rijaal rajul waxaa la yidhaha ninka qaangaadhka a rajul la yidhi marka nin rajulaho qaangaadhaho hadda jooga nebi maxamed aabbaba uma ahalay weligiiba nin qaangaada nabi maxamed ma dhalin baa lay marka ma aha wiilkiisii marka waagii hore zayd bin maxamed baa la dhihi jiray lama dhihi karo hadda zayd bin maxamed lama dhihi karo zayd binu xaarisata binu suraxbiil alkalabi wey ma kaana muxamedun muxamed ma aha abaa axadin qof aabihii ma aha oo min rijaalikum ragga waaweyn ka mida walaakin rasuulallah kaana rasuulallaahi buu noqday rasuul alleh wakhaatama nabiyiina ambiyada kii ugu dambeeyey in badan buu nabigu celilah nabiya bacdii in badan buu ku celceliyey laa nebiya bacdi meel hiiraan la yidhaha baan joognayo qaxootigaasoo koonfurta soomaaliya ah. nin baa yidhi nabi baan ahay marka oo dee nabi oo nabigu wuxuu yidhi laa nebiya bacdii buu yidhi xaggeed ka timid laa nebiya bacdigiisii baan ahay laftiisii baan ahay <laughs> laftiisii baan ahay buui ha naftiisii baaban ahay buui marka waxa wey way badan tahay intaa nabinimo sheegatay boqolaal baa nabinimo sheegatay allah wuxuu leeyahay wakhaatama nebiyiina way وكان الله الله وحده بكل شيء عليما مجع محمد نبي الله محمد أفر ميلود بابو الشيخي سورة آل عمران سورة محمد سورة الفتح أنبياء كلا مجع عوضا لغو الشيخة أفر تاب ميلود النبي مجع عيسى لغو الشيخي مدول برسالة كدن بيس مد مجع وقيحان لما شيخ مدول برسالة كدن بيس marka inagu markaan hadda nabiga magaciisa sheegayno magaciisa qayaxan waa mamnuuc in la sheego maxamed baa saayid lama dhihi karo maxamed diintiisa ku jira lama dhihi karo maxamed sala allahu calayhi wasalam maxamed rasuulullah maxamed khayru khalqillah ammaan baa la raacinaya markaad lafdiga maxamed isticmaalayso allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiye udkurullaaha alla xusa dikran xusid kaiiran oo badan wasabbixuuhu u tasbiixsada bukratan arootii iyo waasiilan galabtii waxaa layna amray dikri fara badan dikriga badan wuxuu kaaga filan yahay nabigu nin baa yidhi yaa rasuulallaahi aan jannada kula galo markaasuu yidhi carabkaagu yuuna diri ka alal dirigu yuna carabkaagu ka qalale marka diriga badnidiisu waxay ku iman markaad masjidka joogto markaad banaanka marayso markaad muxuaa gurigaaga joogto mar kastood fursad u hesho subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar allahuma salli calaa sayidina maxamed afkaaga ha ka qoyanaato haddee ma suuragalahay wakti walba afka lagu hayo laakiin waxaa sii fiican weliba habeenkii markuu qofku soo tooso oo salaatuleylka tukado habeenkaasu adkaarta badan qur-aanku waa dikri tasbiixda tahliisha saliga nabiga waxaasoo dhan in la badiyaa la rabaa wey waxaa wey qofka hadduu dikriga bato isagoo dikrigii ku dhiman isagoo dikrigii unbu ku dhiman isagoo sidaan waxaa lii sheegay nin naftu qabatay oo laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah ku celceliyey oo markuu kari waayey sidaa yidhi yaa la ii sheegay sidaa farta u taagay intaad nooshahay od fayowdahay wax carabkaagu u badan yahay umbaad ku dhiman ogow yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye udkuru llaha alla xusa dikran xusid kaiiran oo badan tasbiixdii iyo tamjiiddii iyo taaliishii wasabixuuhu alla nazaha oo u bukratan aroortii iyo asiilan galabtii huwa alle aladii allah wa yusalli calaykum idiin naxariista wamalaa'ikatu malaa'igtiisuna wa idiin ducaysaa liyukhrijakum inuu idinka saaro min adulumaati mugdiga ila nuuri idiin saaro وكان الله وحو هذا سبحانه وتعالى رحيما بالمؤمنين مؤمنين تكون حريصا صلوا حق الله وان حريص حق ملائكتنا وادعوا حق الله وان حريص حق ملائكتنا وادعوا إلا إلهي كو دعين ما هيو عد كالو كاقا دعين ما جلتين وان حريصتي بسيطة سكوسيني إلهي وحو نقول تفضلي قفكم مركم مؤمن نقضه وذكرك بديو oo reero masaajid noqdo oo reero qur'aan noqdo raxmadda allah sidaa ugu soconaysa on mar ka kala go-ayn sidaas ugu dul soconaysa haye hala fadhiisanin dadka faasiqiinta ah hala fadhiisanin raxmaddii way kaa go-aysa haddaad faasiqiinta la fadhiisato raxmaddii way kaa go huwa alle alladii allah wa yusallii ku salliya calaykum dushiina oo idiin naxariista malaaikatu malaaigtiisuna waa idinku sallidaa oo idiin ducaysa muxuu alle idinku naxariisan liyukhrijakum inuu idinka saaro min adulumaati mugdiga iyo shirkiga ila nuuri ulumaat ljahli washirki walwaswaas xagga nuurimaan inuu idin saaru raba markii dikrigaagu bato oo alla kuu duceeyo oo alla kuu naxariiso xaggaanbaad usii socon midigtaanbaad u socon wa kaana wuxuuna ahaaday alle bilmuminiina muminiinta raxiima sifadaa alle ee raxiima sifadaa alle ee raxiima iyo raxmaan waa laba sifo alla leeyahay marka raxmaan alle lalama wadaago laakiin eh, waana waana raxmad caama raxmaantu waa raxmad caama gaal iyo muslim raxiimna muminiintay khaas ku tahay taxiyatuhum dadkaa jannagalayaasha salaantoodu yowma maalin yalqownahu alle ay la kulmaan salaamu wey alla markuu salaamayo waa salaama malaaigtu markay waa salaama iyagu salaamba isku salaamayaan maalintaa wax waliba waa salaam iyo khayraad iyo wax wanaagsan waxunba la maqli maayo maalinta wa kaana bilmuminiina raxiima taxiyatuhum salaantoodu yowma maalin yalqownuhu alla ay la kulmaano yowma alqiyaamaha salaamun calaykum waad nabad gasheen marka waa duco iyaga dhexdooda waa duco waana waana khabaro waad nabad gasheen wey waa cadda lahum wuxuu u diyaargareeyey ajran ajri kariiman oo weyn oo wanaagsan acadda lahum wuxuu udiya ajran kariiman ajri weyn oo wanaagsan oo fiican buu u diyaargareeyey wallah subxana wa tacaala